bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeegga adeega markales subax wanaagsan waa subax talaada a ah, taariikhdan ku beegan tahay lixiyo tobanka bisha kuwaad ee janaayo sanada laba kun labaataniyo afarta qodobada barnaamijka falanqeynta aad ku maqli doontaan hadduu ebeedmana waxaa ka mid noqonaya dowladda jabuuti oo shaacisay in ay ciidamo cusub usoo dirtay soomaaliya hadaba falanqeyn arintaas la xiriirta ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda mareykanka oo mar kale faahfaahin ka bixisay askar lagu waayay xeebaha soomaaliya qodobadaas ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan ayaa barnaamijka qeyb ka ah mar kale iyo falanqeynta wararka salida. Eh. dhegeystaasi waxay daafur ahayd barnaamijka falanqeynta wararka aynu ku bilownay dowladda jabuuti ayaa ciidamo dheeraad ah usoo dirtay soomaaliya ciidamadan ayaana noqonaya kuwa ka qeyb noqda la dagaalanka kooxda al-shabaab taliyaha guud ee ciidamada jabuuti oo ciidamada isagoo tinayay ayaa sheegay in ciidankani ay gaari doonaan qeybo kamid ah soomaaliya taliyaha ciidamada jabuuti jenaraal sakariye sheekh ibrahim ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay si walbaba u garab taagan yihiin xilli uu la dardaarmayey ciidamada uu sheegay in loo soo diray gudaha soomaaliya ciidanka halkan jooga oo dufcaddii koob iyo tobnaad oo gurmud u taga dalkaas soomaaliya gurmudka caalamka ka dhexeeya sharaf weyn bay noo tahay innaga inaanu u gurmanno walaalaheenna dhibaatadu qabsataan u gurmanno soomaaliya gurmadnimadoonkii xulmaday soo qabatay jabuuti wax badan oo badan oo badan bay soo qabatay wixii ilaahay waan ku eroona waan ka soo xor baa ilaahay naga dhawoo calamkaabaan qaadanay oo taaganay calankoogina xaggoogii buu yaallaa soomaaliya gurmadkii ay noo gashay jabuuti u gabsay si ay u xorowdo waxaan ku abaar gudnay inaan dhiiggeenna u shubno inaku inaan dhiiggeenna u shubno oon u daadinno iyaku hadal iyo hedeli iyo adduunyayna geliyeen si aan u xorowno laakiin innagu waxaan ugu bedelay inaan dhiig u shubno xaggaan ku dhimanno iyagaya wax alla wixii gurmad laynooga bahdaba saasaan u galaynaa wadankeenna waan ku bara adkaanaynaa waddankeennana waan ku bara adkaanaynaa markaan dawladdeenna ku faanayno markaan shacbigeenna ku faanayno markaan dalkeenna ku faanayno waxaabaan meel ku gaadhi karaynaa waari mayse waraaka adha kelmaddaa qaata waari mayse waraaka adha waxa koos jira war fiicanaa ka hadho waxaan la hadlaya ofiseega shabda batagaan la hadlaya garaadyagaan la hadlaya cid kastaan la hadlaya gabdhahaan la hadlaya taariikh u soo meera taariikh yimaada harka laakiin intii tagtay hore way soo noqdeen inta maanta tagaysaay dardaarankaan idiin sheegayo tiinnana ku biirsada raganimo muujiya sharaf muujiya diin ahaan muujiya dal muujiya dawladda muujiya waxaad tiin muujiya waxaad ood kaga soo baxi jireen harka laydniga arko maanta soomaaliya waa tala kacaysa loo duceeyo ilaah tala kiciye innagana waxaa inii rideen guul iyo sharaf waa inii ducaynay guul iyo sharafa taga kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidamada jabuuti zakariya sheekh oo la dardaarmayey ciidamo loo soo dirayo qeybo kamid ah gudaha soomaaliya dhanka kale xilli uu gabagabayahay mandate-ka howlgalka admis ayay jabuuti usoo direysaa ciidamo cusub gudaha soomaaliya hadaba arintani maxay ka dhigan tahay iyadoo oo ay jabuuti dowladda soomaaliya ku garab istaagtay kadib heshiiskii dhowaan cadsawa ku dhex maray dowladda etoobiya iyo sidoo kale maamulka somalilan waxaan wax ka weydiiyey falanqeeya arrimaha siyaasada cali maxamuud cadow oo goordhoweyd iiga waramay horta jabuuti waa horta dad dadka oo walaal saxa oo soomaaliya oo haddana madax bannaan oo sufreds haysto waddan madax bannaan wadanka keliyahoo soomaaliya ka mataaneeyey oo ka dhashtay waaye howlgal ama u n som ama admis waxaa rta waa mandate iyo xilli howlgaleed waaye laakiin xilli walaaaltinimo ay ku dhammaataah ma jirto oo jabuuti shalay bay walaal aheedayo labada kun calool nibraad ka soo celisad xasuusatiin in calankii soomaaliya oo amba soomaaliya meel ka mida ah aan surnayn ay dowladii t n g da ama cabdiqaasin ay soo asaastay ka qayb gelisay weliba shirkii kunka sana mar dhacay millenniumka la yihahdo cabdiqaasin madaxweyne soomaaliya oo wuxuu ka yaabeen caalamka ay noqotay haddo haddana waxa kaliy waxa kaliya ka quseeya ma ahan amison oo keliya kama dhexayso soomaaliya iyo jabuuti waxaa ka dhexayso waxay tahay oo si saxa uga dhexayso eritriana kala dhexayso yemenna kala dhexayso soomaaliya badda cas waxayna kala dhexayn oo keliya waxay tahay ethoobiya ethoobiya badda cas kuma laha xaduud laakiin dadka badda cas xadda xadka qule ilaa iyo masar bay gaarayaan baabulmiqdaad wixii kahoos kasoo ka sokeeyeen waxay noqonaysaa etoobiya iyo ethoobiya maahan waxay noqonaysaa eritrea jabuuti iyo soomaaliya markaan soomaaliya ku leeha waxaan ka hadlayaa soomaaliya mhm. kun sagaal boqol lixdankii yaan ka hadlayaa maaha soomaaliya hadda dhalatay waxaan ka hadlayo mhm. haddee aydu sofred ay haysato waa dhihi lahaa markaas afar wadan mhm. ina dhankaas boosaaso iyo nafayl ahaalee soomaaliya dhankaa nafay ahaalee magac kale hadday baxsadaan oo ayna baxsan dhulka soomaaliya dad madax banaan rab ah magac kale baxsan lahayn ayaga laftooda waa soomaali oo waa waalahi marka waa waa soomaaliya dhulka soomaaliya marka yidhaahdo iyo dhulka jabuuti marka yidhaahdo iyo eritrea oo baddaas wax ka leh intaaba inay saxiixdaan bakti heshiis ah inay baddaas wada waardiyeystaan oo yemen ay la saxiixato oo ilaa ay jasiirada suqara qudra iyo danaha soomaalida iyo yemen ka dhexayso marka marka soomaali lagu yidhahdana soomaali in badan degan tahay waxay degan tahay meesha lahada masawa boqol lixdan iyo sideed kun oo soomaaliyaha ku nool oo eritreyaan ah jabuuti malaayiina ku nool soomaaliya intaas hadan iyo waxba dad badana uga nool marka waa danaha soomaaliya way u joogi kartaa waa qasab marka ugu horeysaba way ka bixisay oo afhayeenka madaxweynaha uu ka hadlay twitterka uu soo dhigay oo maaragtay inuu maaragtay badda cas aynan u ogolaa doonin wuu soo dhigay laakiin diplomat convoy wuxuu yidhahdaa la rabaa soomaalida in cambaign diblomaatiga ay samayso sida madaxweynihiinaba uu yidhaahday xilligan soomaaliya diblomaasiyadda iyo sufraydka ay haysato way awood badan tahay xiliyadii hore mhm. taas macnaheeda waxay ahaa laheyd islamarkaasi waxaa la rabay in adigana loobi amaba cambainka dhan ah eh, ou jabuuti tago yemen maxaa la yidhahdaa hay convoy wasiir arrimo dibad loo oo eritrea ou tago sida adeexmadu urordi jiro kale markau danaha leeyahay marka madaxweynihii inuu baarlamaanka keliya ku keeno istaadii kun habra ku xir meesha kaqeeqee la waxa waaye waa uu muujin keliya seeda kale mudaaharaad iyo cambaareyn iyo daasir action lama yidhaahdo falcelin lama yidhaahdo falcelinta dhabtaa waxay tahay inaad falcelin diblomaasiyad aad samayso oo aad jaamacadda carabta toos u aado khalar aad aado danay kale oo meeshaani ethoobiya waxaa la yidhahdaa berbera waa meeshay ka weerar lahayd kacbada marka waxaa la yidhahdaaba waa macnaha carab oo dhan aad fahamsiido oo aad fahamsiido ehm, dadkii kala danihii iyo nabadii ku jirta badda cas dad yowga muslimka ee necban ehm, dadka aan muslimka ahayn ee badda cas maarata kusoo xiriiriyayo iyo in la sheego laga hortago layad liis waxa yihahda waa kire ma ahan waxaan waa liis oo heelwariirin wax lagu qaatay waa soo yaryaraynayso inta aad muddada aad yararaynaysan waa ka bedelan tahay waxaa doontaad ka samayn kartaa markii naabaal ay naqatana oo madax oo ay naqato saldhig milatary ay naqatana sida wadan madax banaan buuram oo raacayso oo raacayso ilaa obar wax badanaa macnaha jidadkiia raacayo oo waa macnaha dhul dhan maaha mitraad yaroo xeeb ku aadan maaha waa gobolo dhan oo sidii owdal iyo waxbaxay jabuuti waxa ka khuseeyo oo eebana waxay tahay mar walba way khusiisay shalay markay buram guryaha kagadaysa maadaa kula taliyay iyo jubaland iyo usoo xagaabaxaan meesha dadegan weligooda jabuuti jabuuti ahayd kuwa ciidankani maxaa layihahdaa amison meesha ay ka joogaan buulaburta iyo beledweyn mm. waa dadka keliya boqolaal kun oo doolar aruuriyo baaha mishaarkooda ka jaxa burundiga kuma aruuriyaan rwandbal kuma aruuriyaan ugandes kuma aruuriyaan ethoobiaankana kuma aruuriyaan waaba cadowgaaga laakiin jabuuti way aruurisaa markaasay danaha meelaha ay joogtay wax uga qaban jirtay marka mandatekeeda mid ku eg ma ahan admis iyo amisom waa mandate xatal mooda oo walaalnima marka way ka bedelan taha wadamada horta meeshaan hadhow markay nimankaani degaan meesha waxay naqonayaan eh, sida hadda laleeyahay israel inay difaacdo xaqay u leedahay mhm. hadiiba ay degaan meesha saylac ay degaan in la yidhaahdo ethoopia inay saylac difaacdo liis konton sanaa ay ku jirtaa dan bay uleedahay xataa somalilan marka toban kilomitr xagga laga celiyo badi mhm. ama berbere laga celiyo ama saylac laga celiyo xagaabaxaa jabuutiga la celiyay aniga jabuuti wax loo geysto xaduuda jabuuti ku taalaa maxaa layihahdaa sayra oo maaragtay ciidamada xadka oo somalilan eh, eh, maamulka somalilan hataa waxaa meesha ku hayo ka bixiya jabuutiga ka wixi ay ayada marka inay waalahood u hiiliso jabuuti inay u hiiliso waalahood reer ifaaq u hiiliso mhm. oo samaroonta ay la dhalatay la degantaha u hiiliso mhm. oy badeeda ayada u hiiliso mhm. oy badda cascadow ka xirsato way leedahay waa sax waa sokeeyanimadii teeda kale teeda kale waxawaaye islaam baanu nahnay dadka cunsur ahaa ka daaliman oo mazluuma waa halkaa markii uu qaldan yahay oo markuu dulmigu wado iyo marku markii la dulminayo ka qabo macnaha marka macnaha hadduu khalad ku jiro waa halkaa inay gacantiisa qabataa leedahay mhm. ninka doonaya marka inuu boora majid dhex marsiiyo mhm. oo maaragtay uu dhexdejiyo dadkii mhm. ilan dekad keliya ku ekaan mayse meesha ay laba milyan oo afar milyan oo qof ay degnaayeen in todoba milyan soo dejin doona ciidana mhm. oo ay dadkii ka tira badinayaan settlementkii ka samaysanayaan way ku dhalanayaan soomaaliya noqonayaan dhibaato waxyaabo tira badanay ka hortegaysa marka waa waalnimo eriya danna ugu jirto weliba heer hargeysana danaa ugu jirto oo daanta galbeed ay noqonayaan haddii saa lagu sii daayo heer buucadanaa ugu jirto haddii kala qasay noqonayaan barbadanah warkeedaba daa waxay noqonaysaa sidii maaragta talaabibiyo wax lala tagayay noqonaysaa kaasina wuxuu ahaa cali maxamuud cadow oo iiga waramayay sida ay dowladda jabuuti mudnaanta u siinayso garab istaaga soomaaliya weli waxaad dhegeysanaysaan falanqeynta wararka qaybihii dambe ee barnaamijka falanqeynta ayaan isla soo gaarnay markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaaney waa barqo uu kulaylka qoraxda weheliyo qabow aan lahayn dabayl daran waa jawi nuuca ay qurbajoogtu jecel yihiin wadooyinka magaalada muqdisho waxaa maraya dad u badan boqol kun dhallinyaro isu diiwaangelinaysa tababar degdeg ah oo saddex bilood lagu baranayo xeeladaha dagaal iyo farsamooyinka ciidan si xoogga dalka soomaaliyeed uga mid noqdaan shabaab ayaa u kala jabay laba garab oo intii ugu badneed soo galeen safka dowladda kuna dhawaaqeen in dadkooda ay dhinac ka raaceen hmm. siina daadin karin dhiig soomaaliyeed iyadoo cadow shisheeye soo duulay garabkii ku haray khawaarijta oo u badan kuwa takanaysan ayaa isugu tegay tuulo yar oo ku taalla baadiyaha jubbada dhexe waxayna kusii kala qaybsameen in la dalbada xabad joojin iyo in lasii dagaalamo wasaaradda gaashaandhigga waxaa ka socda kulan u dhexeeya taliska milatariga soomaaliya iyo saraakiil iyo askar soomaaliyeed oo xirfadaha ciidan uga shaqaynayay maraykanka kanada qatar iyo ruushka ingiriishka oo aqoon milatari leh madaxda xafiiska raiisul wasaaraha waxay ayrboodka aadan cadda ku soo dhowaynayaan toddobaatan iyo duuliyaal milatari oo soomaali ah oo dalal kale joogay soddonkii sanee lasoo dhaafay si ay u xoojiyaan ciidamada cirka soomaaliya xarunta afisiyoni waxaa dhoolatus iyo diyaargarow ku jira cutubyada difaaca cirka ee milatariga soomaaliya waxaana warbixin ka dhegaysanaya la taliyaha amniga qaranka ee xafiiska madaxweynaha xarunta nisa waxaa ka socda shir ay sirdoonka soomaaliya la leeyihiin mas-uuliyiinta deegaanada xuduudaha dalka waxaa soo dhacay war degdeg ah oo wadajir ay soo saareen baarlamaanada maamul goboleedyada dalka kaasi oo ah qaraar ay ku joojiyeen dhammaan howlihii maamul goboleedyada marka laga reebo difaaca guud ee qaranka iyo ilaalinta midnimada waxaana ay filla soomaaliya ka codsadeen in si degdeg ah loo sameeyo hannaan xidhiir oo amarka iyo xogta halmar lagu kala qaato dalka oo dhan muuse biixi saraakiishii la safnayd ayaa u baxay dhanka magaalada gibiley oo askar kooban ammaankooda ku sugayso ciidamada somalilan waxay la wareegeen ammaanka hargeysa waxay amreen in la hakiyo isu gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadda waxaana la filayaa in biri uu ayrboodka cigaal hargeysa ka dego madaxweynaha soomaaliya oo safar taariikhi ah noqon doona iyadoo shacabku bannaanbaxyo ku taageerayaan madax bannaanida iyo ilaalinta dhulka iyo badda soomaaliyeed raiisul wasaaraha ayaa tiiviga dowlada dowladda kala hadlaya si toosa ah. kow iyo toban milyan qurbajoog soomaaliyeed oo saddex bilyan oo dollar ugu deeqay dowladdooda si qaranka loo difaaco madaxweynaha ayaa uga mahad celiyey turkiga sacuudiga masar qatar iyo yuganda taageerada hubka culus iyo diyaaradaha dagaal ee ay soomaaliya dayn iyo deeq ku siiyeen kaneeca ay dul saarnayd ayaan u adkaysan waayey oo dharbaaxo isaga eryey waana kasoo toosay hudda maalmeed ii socotay saacaddii markii aan eegay waa kowdii duhur waxaa soo galay warkii raadiyo kulmiye wuxuuna ku bilowday kuna dhammaaday sidii xaalka aan ku ogaa ee riyadaydii ka fog naw waar walla weyne waa iska riyooteene hargaysa waxaa yimid ra'iisul wasaare ku-xigeenka itoobiya wuxuuna gogolxaar u yahay oo imaan doona ra'iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed dee somalilan ixtiraafkeeda waa lagu dhawaaqaya ishi bugtaa ku buldhaacso yaa cabdikuus madaxweynuhu ku riyooday inuu hargeysa ka degay dhuusamareebow joogaa ogtahay jidka dhuusamareeb mara inuu hargeysa toosu tago ubow hadda buntland xaggee laga marahayaa warriyada aad bay u fiicnaadeen kanaacada hurdada ka kacisayma etoobiya soo dirtay war kalemaanay cabdikuus warkiisa mariyaa ma runbaa rajo soo degdegtiya rasmi guula miya ma rafiyo rafiyow rafiyow rogrogiyo ra'yi gaara miya haddaa halkaynu joognaa ma hilinba ma hirsara ma dhulki hoosa waaban heedadaawne yadheegijarwarmadayow cirna ma roogno dhulna ma roogno naw dee waa danihin iyo howlaha maraakiibta aahey ah, gabaar deebkarafadii muraadiyaydeeri aryadhaha anigu waxaan maqli jira waxaad maanta bi'isaan berri howsha laayana war anna waxaa maqli jira waxaa shala diidaneed astaagaa laguma dayo warbow hadda ka hor maxamed xaashi dhamac gaariya allahu naxariistay wuxuu yidhi dhalaar baa iman noqon doontaa dadka sool iyo awdala aadanoo hagrateen racdadood adkaato lagu rajaelays buwa waad ma aragteenoo maantay taagan tahay wuxuu kaluu yidhi dharaar baa iman doonta mujrim ooga madoobo islaam sheeganayaa agablay hambadaada sii daba raacso waana aragnayoo waa qawaariij waraboonku allah u naxariistay waxaa kaluu yidhi dharaar baa iman doonta dhulka ayra ku fooftana afrikaan madmadow iyo ajnabaa degi doona iyagaa tali doona ordankaad didisaan baa dib idiin qabsa doona hadda waana aragtaanoo wata war xalana idiin fadhiyaane ma iska qabataan aryaafila soomaaliya amison waa ka baxday aryadhaha abwaangaarriye alla u naxariista waxaa ka dambeeye dharaar baa ima doonta ina kaahin wasiir arligan ka ahaado muuse ou tali doono warbow cabdulla waxaad ka tagto gaariye ka dambaysay dharaar baa ima doonta aagga soo layahadaya isa sii go'i doonto waar wallaweynay colaad baa u durbaantumaysaane qaranka somalilan waa madax bannaanyah oo iskiisu u taagan yahay dalku doonuuna heshiis la geli karaa qadiyadiisana ciduu kala tashan noqonayaa ma jirto waaqlow anin weliba dheegi jiray lugta beeni dhaaftaa jabtaaye ma og tahay warmadayow ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal indhasoo ma jiidaan ummadka janjeedhe war calaa kulli xaal itoobiya waxbay maagan tahay ra'yi iyo afkaar loo dhan yahay layga rogan maayo raayaha ninbaan gudubsannahay uma rujuucaayo waleetayda ruuxii naqdiya waa run oran maayo wejiga ilaaha itoobiya soo raacana waa iska dhicinayna gorgorow maslahaan imeelkiin lafidhiya olaadayli koowaynay saahib war kalemaanee war ma haysiine shirkadda isgaarsiinta hormuud iyo hay nabad sugidda waa ka dhex war maraad baa soo galay war miyaa la kala shakiyey warba makaabaradii la xirhayaa wax ka shifay ma teleefoonnadii ay ka xirteen war shirkadda isgaarsiinta hormuud iyo hay-ad dowladeed hadday isqabtaan hoostaa loo dhaqi jiray say wax u jiraan war kalemaanay bahasha ku fududaanina waaweynkay maraysaa shirkadda isgaarsiinta hormuud war saxaafadeed ay soo saartay waxayna sheegtay in xarunteeda tarebiyaana shalay ciidamo nisa ah weerareen waxayna weydiiyeen sida ay sheegtay macluumaadka dad adeegsada e v kadibna waa u diideenoo waxay dhaheen xogta macaamiisheenna cidna ma siin karno oo xalloola shabaabkaba waa siiyaanarbowamay bageen hadde warwarka waa idiin wadaha ku fududaanine war saxaafadeedkii hormud nisa war saxaafadeed kale uga jawaabtay waxayna sheegeen in hormud hadda ka hor ka cudsatay dad dhibaato ku haya in la baaro oo wax lagala qabto kadibna waxaan ogaanayay tiri nisa in qaar ka mid ah shaqaalaha hormuud ay khawaarijta la shaqeeya sameeyaan kadibna waxaan hormuud ka dalbanay ay dhaheen xogta akoonada iyo nambarada shaqaalaha tuhumka galay waana diideen iyagaana ishor istaagay baaritaankii ay dalbadeen kadibna waxaan ka dalbanay ay dhaheen xogta akoonnada iyo nambarada shaqaalaha la tuhmay warnisa waxay sheegtay inaysan doonin xogta muwaadiniinta laakiin dhaqdhaqaaqa argixisada ay rabto inay ogaato war shirkada hormuud waxay kaloo sheegeen inay maxkamad aadayaan sharcigana nisa la tiigsanayaan war wararka bakaaraankeelaya waxay sheegayaan xarunta weyn ee hormuud in ciidan hor taagan yahay maryaadhaha anigu hormuud mid aan leehayo amniga haddaan laga wada shaqayn la noolaamaa lana ganacsamaa haddee hantida ummadday haayaanna badbaadi mayso nisana midaan leehayo hormuud waa hanti soomaaliyeed ummadda u shaqaysana inta dowladda u shaqaysa waa ka tiro badan yihiin hadda daallin ku qarsoonna waa dhici kartaa inuu jiro hadda iyadoon xarumo hore wax la yeelin waxaan dhihi lahay halla farya suuliyo dembiilaha war kalemaanay war ma haysiine qawaariijtu waxay jilib ku toogteenaa yidhi toddoba qof qaar ka midana ahaayeen qaarna soomaaliyay ahaayeen dhammaantoodna waxay ku eedeeyeen inay basaasiin ahaayeen ciday u marmarsiyoodaanna waa beentiin cidda haysa ma jirto war soomaalidu inay jilib joogto shabaabna dilayaan waa la ogyahe kenyaatiga markii hore maxaa keenay ow hadda ayagaa keensaday war waxay keensadeen ha dileene ummadda kale ha nabadgeliyeen war kalemaana war mahaysaane raysul wasaare xamsan wuxuu yidhi muuse bixi siduu somalilan u waday inta qurayshtii iyo durriyaddii ka saaray ayuu oromadalaq siiyey laftannagaa baddannagaa dhulkannagaa halkaasuu marsiinayaa hadda warbow xamse waxaa kale uu yidhi muuse waa tala xun yahay waar wallaweynay nin kula jooga lama xantee muuse annagu noo taliya waannu ku qanacsannahay qarankii soomaalina waa kaa la ixtiraafay abiy axmed baa imaanaya somalilan marka waxaanay odhan lahaa dawladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba soc warwaaqlowtalhumatolbeelwarmadayolaasaanood haddaad tagaysid kaama hor joogno warwaaqlow maday waa kaageer daran yahay sababtoo ah laftirkiisaa itoobiyaankii u tafaxaytay budawar lafta kareennagaa miyaa bilaaba rabta warbow madaxweynaha buntland siciid deni hadda cidi doonuu la xiriiri karaa horena waa kii uu sheegay hadda inaan sida dowlad madax u dhaqmayno war madaxweynaha jubbaland kenya xiriir buu la lahaa cid ka hor ma jidho war gobolka gada waxaa la yidhi gudoomiyaasha degmooyinka dhan etoobiya laga wacay nagaanagaata lahanlagimohaye war galmudug iyo hirshabelle etoobiya lama xiriiri karto war ha nugu maqashiin madaxda maamul goboleedyadu isma dhaamaane waradda xaaladuma waxay maraysaa buusanaga daninaga qoorqoornaga lafta gareennaga guudlaawanaga axmed madoobanaga war kaatuma nagaana maxaa uga tagtay lafta gareennagaa horta budaalo koweri waar muuse bixi maamul goboleedyadiina ka maaha walbaba maxaa deni kuu geeyey eegga sayidku kenya la xiriiraaye maxaa naga ka khuseeya aryaadhaha samigee cabdulana nagaanagaadan mugoo maqlay waxa uu yidhi ow gumaysigii gaaboobayey gadaal faadhaan eexay gartaan gumaysigii gaaboobayey gadaal faadhaan eexay gaalaan